bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi waslama ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii masaa'il اljaahiliya lilimaami alcalaama moxamed bn cabdilwahaab raximah اllahu tacaala almas'alaة athaalihatu walarbacuun masalada afartan iyo saddexaad juxuud lqadar masalada waxaa weeyaan qadarka oo la diido qadarka oo la diido ayaa waxay u ahayd calaamad u ahayd naam alxaadiyat walarbacuun sax almas'alatu alxaadiyatu walarbacuun masalada afartan iyo koowaad juxuud lqadar qadarka oo la diido oo la inkiro masalada kalena aan ku darno dabadeed waa isku waa isla socdaane almas'alat athaaniyatu walarbacuun waxa ay tahay alixtijaaju cala allahi alle oo loo xujaysto bihi qadarka loo xujaysto ayb in qadarkaa loo xujaystaba alla subxaanahu watacaala ta kalena almas'alaة الthaalitثaة wاlarbacuun mucaaradaةu sharci illahi sharciga allah oo laga hor yimaado biqadarihi looga hor yimaado alla subxaanahu watacaala qadarkiisa looga hor imaado sharciga saddex masalaa halkaa marka isdaba taallo masalo waxa ay tahay qadarkoo la diido masalada labaadna marka waxa ay tahay qadarka oo macaasida loo xujaysta iyo shirkiga masalada saddexaadna waxa ay tahay qadarka oo looga hor yimaado sharciga alla subxaanahu watacaala oo sharcigii qadarkii mutanaaqid laga dhigo wax iska hor imaanayo jaahiliyadu taasi waxay u ahayd yacni waxay aada iyo aada u xujaystaan awalan qadarku waxaa weeyaan awalan maraatib afara buu leeyahay maraatibta in la fahmo yaa muhima marka hore qadarka afar martaba ayuu leeyahay almartabatu luulaa waxaa weeyaan cilmu llahi tacaala bilashyaa aqoonta alla subxaanahu watacaala ashyaada uu u leeyahay wax kasta alla waa ogyahay wax ka qarsoon ilaahay ma jirto wa huwa bikulli shayin caliim martabada labaad waxa ay tahay alkitaaba wax kasto alla subxaanah watacaala koonkan maqaadirtiisa inuu qoray alam taclam ana allaha yaclamu ma fi اsamaai waalardi ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir martabada xadiidkii kalena wuxuu ahaa ina awala maa khalaqa allahu lqalq waxa ugu horeeya alla uu abuuray alqalm nacam awalu ma khalaqa allahu lqalm awalu ma khalaqa allahu lkhalqa alqalm saas oo kale nacam ayb makhluuqaadka alla subaa carshiga ee qalinka yaa horeeyey iyo taa marka waxaa weeyaan waa la isku hayaa laakiin qalinka markuu alla abuuray waxa ay tahay sida xooga badan carshigaa horeeyey sida adilada marka la fiirfiiriyo la garanayo aimaduna ay rajaxeen ibnulqayim iyo ragga lamidka aimada lamidkaa qalinka markuu all abuuray subxaanahu wa tacaala waxa uu yihi uktub qor qultuwaxa uu yihi qaala maa aktub maxaan qoraa qaala aktub maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadiirtiisa qor fajara alqalamu qalinkii marka wuxuu ku dureersadee taa inuu qoro martabada saddexaad waxaa weeye martabada labaad marka kitaabaday ahayd martabada saddexaad waxaa weeyaan cumuumu lmashii'a mashii'ada alla subxaanahu wa tacaala yacni inuu alla ashyaada oo dhan isaga uu qadaro oo uu doonay iraada kowniya khayr iyo sharba inuu alla doonay wax ilaahay iraadadiisa kownigaa ka faka kara inaynan jirin ayb martabada afaraad waxaa weeyaan in uu abuuro wixii alla uu doonay ee uu mashiiadiisa ku doonay inuu abuuro ee uu markaa soo bixiyo martabatu khalqu afcaali lcibaada addoommada afcaashooda ficilada in allah subxaanahu watacaala uu abuuro afartaa martaba weeyaan cilmiga kitaabada cumuum lmashiia khalqu afcaali lcibaad afar weeyaan cilmiga alla qofka inkiro waa gaal waa ku gaaloobaya maxaa yeelay ilaahay buu jahli u nisbaynayaa allah subxaanahu watacaala buu wuxuu u nisbaynayaa jahli ayb intaa marka maraatibtaas marka aada garatay qadarku uu leeyahay in marka qadarka la rumeeyaa muxuu yahay waa rukni min arkaani اliimaan xadiidkii waa dheeraa ee jibriil waatou ahaa watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi inaad qadarka rumayso khayrkiisa iyo shartiisa waayahay ibnu cumar radia allahu canhuma markii ninkii uu u yimido uu yidhi ina min qibalina unaasan yatakafaruuna alcilma agteenna waxaa kasoo baxay dad cilmiga raacraacayo ee markaa uu yidhi wayazcumuuna an laa qadar waxayna sheeganayaan qadar inuunan jirin wa ana almra unufun arrintu inay cusub tahay marka waa ti uu ibnu cumar yidhi usheeg haddaa kuwa u tagto inaan aniga beri ka ah iyaguna ay beri iga yihiin ilaahay baan ku dhaartay hadday bixiyaan mila uxudin dahaban buurta uxud oo dahaba ilaahay ma ka aqbalayo ilaa ay qadarka ka rumeeyaan qadarku marka aada iyo aad ayaa marka iimaankii eh, rumeynta la rumaynayaa min arkaan iliimaan miraha iyo yani hamarada uu leeyahay qadarkoo la rumeeyaana waxa ay tahay kalsooni alla qofka inuu kalsooni inuu qabo oo argagaxa iyo walbahaarka iyayuu ka bixiyaa waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhdi'ak wamaa akhdaaka lam yakun liyusiibak qofka hadduu taa ogsoon yahay waxaa weeyaan walbahaar badan ma haynayo xikamka alla subxaanahu watacaala xikmada wax allaale wuxuu alla qadaraya inuu xikmo kaleeyahay markuu ogyahay qofku waxaa weeyaan xikamkaa alla wixii uga wixii u muuqday waxaan u muuqanin waxa u muuqdana marka waxaa weeyaan waxbay usii kordhinaysaa ayb marka meeshaasuu qadarkii marka uu kaga jiraa haddaba marka min masaa'il iljaahiliya waxaa kamid a ah qadarkoo la diido laba si bay qadarka u diidi jireen saddex aayadood baa alla subxaana wa kaga warramay aayad waxa ay tahay qowluhu tacaalaa sayaqulu اladiina ashrakuu low shaء allahu ma ashrakna walaa aaba'una walaa xaramna min shay aayad wataa waxay ku dhihi doonaan kuwii shirkiga sameeyey hadduu alla low shaء allahu hadduu alla dooni lahaa maa ashraknaa shirki ma aanan samaynin walaa aabaa-unaana shirki ma aynan sameeyeen walaa xaramnaa min shayin ma aanan xarimnayn walaa xaramnaa shay-an aayad kale allah wuxuu ku yihi fi suurati naxli wa qaala aladiina ashrakuu low shaaa allahu maa cabadnaa min duunihi min shayin naxnu walaa aabaa'una walaa xaramna min dunihi min shay kadalika facala aladiina min qablihim fahal cala arusuli ila albalaaqu lmubiin oo aayadan adaan yani haddii alla aan hadduu alla dooni lahaa ma anan caabudneyn annaga aabayaalkeen mana anan xarimneyn alla sukadiis sidaa bay ku dhahayaan ayb aayadda kale wuxuu leey alla waqaaluu low shaaa araxmaanu maa cabadnaahu hadduu allaha raxmaanka uu dooni lahaa maba aanan caabudnaynba annaga laba macnaa marka lagu sheegaa macna waxaa weeyaan hadday mashiicada alle tahay mid shaqaynayso maba nooga tagayanba sidaa haddii mashiicada alle ay yacni tahay mid shaqaynayso oo wax tari karto annaga waxaan maba sameyn lahayn marka ilaahay baan mashiicaba lahaynba macnaa noocaas waa la sheegay macno labaadna meesha waa ku jiraa kaasaana loo badanya midkan labaade waxa ay tahay inay qadarkaba xujaysanayaan oo ay leeyihiin mashiicada allah saan ku dureersatay mar haddii ilaahay subxaanahu watacaalaana ou yacni mashiicadiisu ou iraadadiisu ay keentay inaan anaga asnaam caabudno raalli uu ka yahay marka maxaa yal hadduuna raalli ka ahaa lahayn maba noo qadareen ay kuleeyihin maogtahay waa masalada soo socota marka taas oo inay qadarka u uxujaystaan macasida uxujaystaan dadku marka sida weligeedba marka jirtaba laba daraf iyo wasat u daraf waxaa weeyaan qadarka waa beeninayaanba oo diidayaan oo muctazila qadariyada nimanka la yihaahdo muctazilada hadda muctazilada ah, weeyaane ayagu qadarka waa diidayaan waxay leeyihiin qofka asaga hidaayadana abuurto baadida asaga abuurto waa kaas sababta waxaan ka cararaynaabay dhaheen haddii la yidhaahdo ilaahay wa tacaala qofkan masiirkiisa allaa qadaray allaa hanuuniyo allaa baadiyeeyo haddii la yidhaahdo haddana ou inuu hanuuno alla ou ka rabo adoo alla baadiyeynayo haddana inuu hanuunana ou ka rabo tanaaqud waa jiray dhahayaan tanaaqudkaasaan ka cararaybaa bay leeyihiin qoladan kale marka iyagu marka saa darteed bay waxay jaanib dhan bay beeniyeen martabadii afaraadoo khalqu afcaali ilcibaad bay diiday addoommada ficilkooda inay iyagu abuurtaan waxayna xujo ka dhigtaan allah eh, yani waxay yidhaahdaan waxay xujo ka dhigtaan fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin allah ceeb ka hufnaaday allah sareeyo ixsaankiisaa ziyaaday axsanu lkhaaliqiina inta wax abuurta kii ugu wanaagsanaa marka in dadku wax abuuraan baa la sheegay dheheen laakiin halkaas almusawir baa loo alkhaaliq bimacnaa almusawir waay meeshaas inta wax qaabeyso qaab wax u samayso waa bani aadamkuna waa sameeya waxbaa qaabeeya soo ma garanin iyo yacni marka un waxay deliishanayaan marka adilo sidaa un ku dhow dhow marka eh, qoladaas ayagu marka waxaa loo xujeystay allahu khaaliqu kulli shay tanaaqud baa idinka idinku jiraa layir marka qur-aanka la joogo kalaamullaahi waa makhluuqaad tirahdeen allahu khaaliqu kulli shayin baana deliishateen halkaana ficilkiini shay inuu noqdo ma rabtaan soo ma garanin halkaasna waa ku qaldanayn halkaana waa ku qaldayn maxaa yeele shay in allah subxaanahu watacaala uunan ku jirin ashyaada allah waxaas la sheegayo allahu khaaliqu kuli shayin allah waa midka wax kasta abuuray waxaas alla kuma jira subxaana wa tacala sifaatkiisa soo ma garan caqligana waa lagu ogaanaya adiladana waa lagu ogaanaya soo ma garan qur-aankiina waa sifa min kalaamka allana ama qur-aanki waa sifa min sifaatillahi marka alla waa ma ku jira meesha marka waa ka baxaya shayga halkaa shaygaas kulli cumuumkaa waa ka baxaya waxaana lagu ogaanayaa waa maxay yani cumuum kasta waa bixasabihi ilaah inaan la abuurin waa la ogyahay dhinaca kale marka laakiin ficilkiina idinku rabbi ma aha subxaana wa marka makhluuq inuu yahay oo alla ou abuuray maxaa u diideysaan aayaduu soo gelaa ila kullu allahu khaaliqu kulli shayin buu soo hoosgelayahay waa istanaaqudayaan marka qolo kale iyagu marka xoogan marka waa noocaas waxay shabaheen marka kuwaan jaahiliyadii dhinacay ka shabaheen oo dhinaca ay ka shabahayaan waxay tahay majuusta ayaa laba khaaliq bay sugaan khaaliqna waxay yidhaahdaan waa shartoo abuuraa waa mugdiga khaaliqna khayrkoo abuuraa waa iftiinka walidalika muctazilada ama qadariyada waxaa la yihahdaa majuusu hadihi lumma la yihahda ummadan majuusteeda lagu magacaabaa sababto ah maxaa laba khaaliqay iyagana sugayaan khaaliqulkown oo allah ay u yaqaanaan iyo khaaliqu afcaalihim oo ayaga ay isu yaqaanaan halkaa weyaan marka majuusu hadihi lumma la yidhaha marka jaahiliyay shabaheen soo ma garan mushrikiintana waa shabahaan oo qadarka beeninayaan oo tafsiirka qowlkii hore haddaan qaadano ahaa inay leeyihiin haddiiba alla mashii'a leeyahay annaga maxa waxaanu samaynaynaa shirkigan mashiiadiisaan waxba taraynin marka soo ma garan dhankaa qoladaa marka qadarka beeninaysana marka waa waa dhaan bay ka shabahaan aayadda laftirkeeda sayaqulu ladiina ashrakuuna waaba lagu radiyey aakhirkeeda kadalika kadaba aladiina min qablihim qul hal cindakum min cilmin fatukrijuuhu lanaa sidaa marka alla iyo aayaadka kale alla uu leeyahay walow shaaa lahadaakum ajmaciin walow shaaa lahadaakum ajmaciin hadduu alla dooni lahaa dhammaan waa idin hanuunin lahaa soomada marka alla inuu xanuuniyo inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa qolo kale iyagu marka daraf kale mareenoo kuwaanay cagsi ku noqdeenoo qadarkii sugiddiisiibay jaanib dhinac bay aada uga sugeen qadarkii quluwi bay kusii sameeyeen marka waa nimanka la yidhaha aljabriya jahmiyada waa kuwaas marka oo jahm bin safwan iyo ragga lamidka ashaaciraduna qoladaasay soo gashaa jabriyadu iyagu marka waxay yidhaahdeen addoonku waaba wax la qasbaayo waa wax iraada ah addoonka ma laha mashiica addoonka ma laha soo ma garanin mashiica ma laha ayay yidhahdeen addoonku marka warqadaas dabeysha ay bidbitinayso kale waay kuwaasi marka waxay yidhaahdeen ficil kastoo koonkan ka dhacaayo waxa samaynaaba waaba alla subxaana wa tacaala hadda ogow waa abuuraa iyo waa samee iyo samayntu waa kala labo ficilkaaga adiga allah abuuro laakiin adaa sameeyo ficilka walidaalika adaa lagu nisbay karaa adaa ficilkaas wasfi lagaaga dhigi karaa oo maalan marka aada sujuuddo yaa sujuudsan baa laleeyahay adaa sujuudsan ficilka adaa sameeyey ilan laakiin adiga iyo ficilkaagaba yaa idin abuuray markay joogto allaha idin abuuray subxaana watacaala taas marka ayagu waa isaga dhex qasantay addoonkii wixii tilmaan looga dhigayay alla tilmaan uga dhigeen oo qofku markuu sujuudsan yahy waxa sujuudsan waa alle markuu hadlayo waxa hadlayo waa allay leeyihiin walidaalika kuwaas mas'alat lkalaam marka la joogana waxay yidhaahdaan kulu kalaami lbariyati kalaamuhu hadalka oo makhluuqa dhan hadalkooda oo hadal alla sawaaun calaynaa nasruhu wa nidaamuhu gabaygiisa iyo iyo iyo yacni geeraarkiisa kulli waa isku wada miday dheheen hadda ninkan wax caynayo haweenta qadfaay alla miya subxaana watacaala subxaanaka hada buhtaanun caiim somakas waxay yidhaahdeen marka sidoo kale kuwaasi kalaam marka la joogo halkaasay taagan yihiin dhankan kale sharciga marka la joogana wax sharci ayma sharcigii bay sharci ma qirayaan oo waxay leeyihiin kufri iyo iimaan mar ilaahay soo ma qadarin haa allaa qadari labadaba soo alle ma qadaro mid kastaa marka wax sameynaa waa alle wax eedba dadku mabalahaba kii gaal noqda iyo kii muslim noqda ilxaadkaas ibnu carabi madhabkii uu qabi jiray waa ibnu carabi ai walidalika fircawn marka uu leeyahy ana rabukum ulaclaa ma qaldanay leeyihiin sooma garan nimankan ayaguna marka waxaa weeyaan tasawufka sheegto oo duruqda laasimaa duruqda qaarkood baabkan bay ayaga laftirkooda ku jiraan oo marka la yidhaha war munaaqibkan waxa ku qoran maxay tahay halla macneeyo wa amrii amrullaahi iyo magacii afkii allow ku hadlaa bay kuleeyihiin soo ma garani ee waxa hadlaaya ninba maba ahan waxa hadlaa waa allah saasay ku dhahayaan naam sidaa darteed qalad maba ahanba allah oo istilmaamayo lisaanululuhiya ku hadlaa bay kuleeyihin se lisaanululuhiya oo uu hadlayaa marka soo ma garan waxaan marka halkaani salka kuleeyihin waa caqiidat ljabriya weyaan bani aadamki marka iraado uma sugayaan marka haddaan bani aadamka ikhtiyaar loo sugin de waxaa imaanaysa marka maxaa loo cadaabaa marka waa yahay ficil alla isaga ou sameeyey mau dadku cadaabaya qof kale maya taa ilahi waa ka nasaahaya waa waxay muctasiladu inay ka cararaan rabeen ay uga carareen xaqii bay uga carareen kuwaana marka waa intay sii ziyaadiyeen bay meel kal kala sii dhaceen oo amar iyo nahyi marka iyagu maba arkaanba bani aadam ila waxba qabsa karaay leeyihin amar mamuur iyo mid wax laga reebay midna ma aha waaya adilay keenkeensadaan oo ay kamid tahay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ficilka ilaahay baa loo nisbeeyey adig ma ma tuurin markaad tuuraysay allah tuuray taas laftirkeeda xujo looga dhigay marka e oo waxaa la yidhi wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa xujo idinmaa idinka idinku tahay sababtaa nebiga waxaa loo sugay inuu wax tuuray nebigaa loo sugay alla wamaa ramayta id ramayta ayaa la yidhi idinkuna waxaad leedihiin wax wax ficil samayn karaba maba leba dadku afcaal ma samayn karaan wax ku quma dadka male afcaal iyaga loo nisbay karo ku qumaysa male baad leedihin halkan waaba loo id ramayta ayaa la yidhi marka waxaa aayadda ku jira tuuris nebiga loo sugay iyo mid loo mid laga anfiyey midda loo sugay marka waa maxayna waa tuuryada oo tuuriyey midda laga anfiyana waa maxay ciidda in la gaarsiiye gaal kasto indhaha ay ka gasho oo adiga iisaalu turaab ma sameey kartid ad gaarsiin kartid ciidan allah dadka gaarsiiyey waa macnaheedu waxaa kaley qabsadeen xadiidkii kale ahaa kuntu samcahu ladii yasmacu bihi wa basarahu aladii yubsiru bihi allaaba noqonaa maqalkiisay dheheen iyo araggiisii iyo lugtiisii iyo haakada kuwaas iyaguna waxaa lagu macneeyey riwaayo kale oo xadiidka waxaa jirto fa bi yasmacu wa bi yubsiru aniga ayuu wax ii maqlaa anoo wax ii arkayaa bimacnaa waxaa weeyaan ee alla subxaana watacaala baa waxuu xifdinaa araggiisa iyo maqalkiisa wax alle jecelya unbuu maqlayaa saas weyn riwaayadka sida lagu macnaynayo soo ma garanin jabriyo iyo qadariye marka qadariye waa nimanka qadarka inkira waay nufaat lqadar jabriyena waxaa weeyaan nimanka addoomada ikhtiyaarkooda inkira xaqu labadaas udhexeeya marka jabriyadu marka waxay shabahaan mushrikiinta kufrigii waxay u daliishanayeen ilaahay baa qadare labada shubhana waxaa looga wada baxsan karaa labada qolaba iraadada in laba loo kala qaado iraada kowniya iyo sharciya oo la yiraahdo iraadada kowniga mashiicada alla ah khayr iyo sharba waa koobsanaysaa khayr iyo shar labadaba allaa qadaro laakiin iraada iraadada kowniyada dhammaanteed inuu alla raalli ka yahay ma aha macnaheeda oo kufriga ilaahay raalli kama aha walaa yardaa licibaadihi lkufr iraadada sharcigana waxa ay tahay waa midda alla uu doonay dadku inay hanuunaan oo markaa alla subaa qur-aankuna labadaba waa lagu sheegaa nam ayb waaya yuriid llahu liyubayina lakum wayahdiyakum sunan aladiina min qablikum wayatuuba calaykum waa iraada sharciya weyaan naam iraadada kowniga faman yurid illahu an yahdiyahu yashrx sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaanamaa yasacadu fi samaa marka haddaad labada iraado kala fahamto marka midda kowniga iyo midda yani iyo midda sharciga ah ma isaga kaa kala darmayn aliraadatu sharciya ilaahay waa jecel yahay dhammaanteed aa wixii sharcigiisa uu ku doono addoommadu inay ahaadaan waa iimaanka waa daacada waa sunnada iraadada kowniga khayr iyo sharba waa isugu jirtaa dhammaanteed ilaahay ma wada jecla oo qaarna waa jecel yahay midda yani waxa khayrka shartan alla waa necab yahay masaa ishaan marka xikam baana ku jira markuu alla muxuu sharti uqadara haddii la yidhaahdo xikmad baa ku jirta oo wax alle agtiisa ficilka alle abuurista alle ee uu khayr iyo shar abuuraayo abuurista alle ceeb ma laha ee makhluuqa weeyaan waxa ceebta leh taana waa in la kala saaro oo la kala saaro alkhalqu walmakhluuq alficlu walmafcuul in la kala saaro oo la yidhaahdo ficilka alle ee abuurista khayr iyo shar waa khayr maxdi ah waa kaas yani waxaan ujeedaa yacni dhammaanteed waa wada wanaagsan tahay nuqsaan ceebna ma laha mafcuulka laakiin ama makhluuqa wixii yacni samaysmay maalan ilaahi subxaanahu watacaala mumin mumin iyo gaalba waa abuuray abuuristiisaas ceeb ma laha oo abuuray laakiin axadka ou abuuraya gaalka ama ibliisku ceebow leeyahay isaga waa waa shar marka ilaahay shar maxdiya looma nisbeeyo macnaheeda saas weeyaan baabkanna marka waxaa weya mas'ale aada iyo aada muhim ah weeyaan ibnulqayimna kitaabu ka alifay la yiraahdo maطbuucna طabعا oo aada mutadaawal waa shifاء اlcaliil fi masaئil الqضاء والqadr والxikmaةi والtacliil a la yihah alusi laftirkiisana waa ishaara oo hadal dheer buu ka bixiyey wahadihi اlmasأlaة min غawaamid masa'il الdiin wاlwquuf calى siriha casiir ila calى ma wafaqah اllah wlbn اlqayim kitaab jaliil fi hada اlbab samaahu shifaa alcaliili fi lqadaai walqadari walxikmati waltacliil markaas kasii hadlay qoladan dambe marka iyaguna jabriyadu mushrikiintay shabahaanoo kufrigii iyo iyo macaasidiiba waxay u daliishanayaan qadarb qadarkii u daliishanayaan walidaalika qolana waxaa la yidhaha mushrikiya qolana majuusiya la yidhaha labadan daa'ifo qolana waxay iska hor keenaan qadarka iyo waa baabka saddexaad qadarka iyo waxay iska hor keenaan iyo iyo sharciga qadarka iyo sharciga isku horkeenaan tadmuriyada labada asaro ay ku dhisan tahayna waxaa weeyaan baab asmaa sifaat baabka dambena masaa-ishan qadarka uga warrama sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala marka qolana majuus bay shabahdaa qolana waxay shabahdaa mushrikiin labaduna waa jaahiliye waay marka naam taas marka saa ayb waxyaabaha marka ay qoladan jabriyada sii keento iyada laftirkeeda waxaa kamid ah qadarka qolada xujaysanayso waxa kamid a ah xadiidkii ahaa aadam iyo muusa dooday muusa marka wuxuu yidhi aadamow adaa yacnii ummaddii dhibaatadan iyo jannadii baad naga soo saartay oo saas buu ku eedeeyey fallaamahu waa eedeeyey markaasuu muuse aadam waxa uu yidhi ma waxaad igu eedeynaysaa arrin intuusan alle i abuurin ka hor u qadarin markaasuu nebigu yidhi faxaja aadamu muuse aadam muuse waa ka xujo badiyey halkan marka waxay leeyihin qad aadam waxay ka dhigayan marka inuu qadarka deliishaday mas'aladaa sidaa ma aha aadam wuxuu deliishaday qadarka wuxuu u deliishaday waa musiibada ee dembigiisa qadarka uma deliishanin in marka walidalika waxaa la yidhaha alqadaru yuxtaju yuxtaju bilqadari cala almasaa'ibi laa cala almacaayib qadarka waxaa loo deliishadaa masaaibta ceebaha laakiin looma deliishada ceebtaada inaa qadarka daliil uga dhigta ma aha soo makasi ceebtaada qadarka inaad dembi baad samaynaysaa qadar ilaaha qadare qalad u dembiga markaad samayso musiibo laakiin markay kugu dhacdoo kale qadar qadarka marka waa loo xujaysan kara war musiibadan maxay kugu dhacday allah ii qadaray marka musiibada iyo macaayibta inay dadka u kala baxsan tahay qoladaasna halkaas baa laga bixiyey ayb marka qadarku marka waa waxyaabaha buu leeyahay intanna waa dka in laga sii faahfaahiyo u baahan yahay lakiin tan un muhim u ah almas'alaة alxaadiyat alarbacuun masalada afartan iyo koowaad juxuud lqadar qadarkoo la diido weeyaan ayb almas'alaة athaaniyat alarbacuun alixtijaaju cala allahi bihi in alla qadarka loo xujaysta weeyaan wataa iyadana inaynan banaaneyn oo maxaa yeelay alla subxaana wa tacala wuxuu ku tilmaamay taas inaynan ahayn ee eh, ayagu qadarka awalan ma yaqaanaan markay qadarka shirkigooda uxujaysteen alla waa ka yidhi kadalika kadaba aladiina min qablihim saasay kuwii ka horreeyeyna ay u beeniyeen rusushii soo ma garanin qul hal cindakum min cilmin cilmi ma leedihiin aleer ah, idinka qofku marka yani waxaanu aqoon ulahay inuu iska dhex galo ma aha tan kale wuxuu ku beeniyey alla subxaana watacaala tacaala eh, qadarkan aada sheeganaysaan war waxaan oo aada leedihiin feeri alla subxaanah watacaala maadaama uu noo qadaray inaan annaga shirki samayno raalli buu ka yahaydaas waxaa diidaya ilaahay rusul buu soo diray rusushaas oo shirkiga aada wadaan idink idinkaga digayso oo in alla uunan raalli ka ahin idiin sheegayso xaggee idinku cilmi ka keenteen marka walidalika alla wuxuu yihi aayaddii kale suuratu naxli fahal cala rusuli ila albalaagu lmubiin iyo walaqad bacatnaa waxaa ku xigta walaqad bacatnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llaha wاjtanibu الطaaguut faminhm man hada allahu waminhm man xaqat calayhi الضalaalah fasiruu fi lardi fandur kayfa kana caaqibat mukadibiin marka iyadana taa waxay kutusaysaa inuu alla waxaan aayadda aakhirkeeda dambe qadariyaday radinaysaa qeybteeda horena waxay radinaysaa qoladan yacni jabriyada ah labada qolaba ashaacirada ayagu marka qolada jabriyada oo waxaan yani qadarka xujey waxaan uxujeysanaysay kamid yihiin lidalika lmuriidka wuxuu keenaya wuxuu leeyahay alcabdu majbuurun yani alcabdu majbuurun baatinan mukhtaarun daahiran war isku waxaa weeyaan addoonku wuxuu u muuqdaa buu yidhi inuu ikhtiyaar leeyahay laakiin baatin ahaan waa qasban yahay waa mid allah birqinaya muxuu alla inuu dirqiyo haddana cadaabo waxaa ilaahay laaiqu ma aha nacam marka adig ikhtiyaa ficilka adaa waxa aada la timaado adaa laguu nisbeynaya bimaa kasabad aydiikum aa lagule adaa lagu nisbeynaya ficilki maxaa yeele ikhtiyaarkaagaa ku samaysay haddaad ikhtiyaarkaaga ku samayn lahayn laguma nisbeeyin adiga haddaad qof intaad xabad u qaadato oo aad tiraahdid hadal ilaa ilaa yacni haweentaada fur ama hadalkaa hadalkaa dheh ma la dhihi karaa marka hadalkaas adiga ma laguu nisbeyn karaa hadhow ma lagu nisbayn karo wax xoog lagaaga keensada laguma nisbayn karo soo ma garan wuxuu yihi marka mucaarada e- e- e- almasalatu almas'alatu athalithatu walarbacuun masalada afartan iyo saddexaad mucaaradatu sharci llaahi sharciga alloo laga la caarido biqadarihi alla qadarkiisa lagu caarido oo marka la yidhaha ilaahay ka cabsada qadarkay soo daliishanayaan kaanama marka qadarkii sharcigii bay iskaga hor imaanayaan marka masaa-ishan waxaa kaaga soo baxaya dadka masaladan qadarka iyo sharciga marka laysu geeyo dadku afar qeybood waay sharciga iyo qadarka qola waxaa weeyaan qadarkii bay sugayaan sharcigii bay anfinayaan waa jabriyada qadarka say ku sugaan wax walba allah qadaro ilaahay baana sameeyo allahna adoonku addoommaduna wax ikhtiyaar iraada ma laha bay leeyihin saasay bay quluwi ku sameynayaan sugidiisii sharcigii amarkii iyo nahyigii dadka wax saaran ma ka dhigayaan ilaa nin majbuuroo la dirqina amar iyo nahyi maa la dul saari karaa qeybta labaad waxaa weeya sharcigay sugayaan oo war qof walba waxay leeyihin dadaalo amarkii iyo nahyigii nin mas-uuliyad bay mas-uuliyaddii bay saarayaan wayanfi lqadar laakiin qadarku anfinayaan qadarka ayuu anfinayaan kuwaasi marka waxaa weyaan waa qadariyada kuwaasi waxaa weeyaan qadariyada weyaan kuwa ayag waa muctazilada oo waxay leeyihiin hidaayada iyo baadida ada hidaayada iyo baadida adaa keensan karay leeyihiin adiga ayaa keensan karo walidaalika amarkii iyo nahy xaggii sharciga xoogay saareen laakiin maxay ka tageenna qadarkii w hidaayadan inuu alla qadaraayo iyo baadida inuu alla qadarayay ka tageen qolada saddexaad waxaa weeyaan qolo sharcigii iyo qadarkii waa sugayaan sharcigana waa ogolyihin qadarkana waa ogolyihiin laakiin waxay sheeganayaan tanaaqudaa ka dhexeeya leyin waxaan iska hor imaanaya waa maxay in ilaahay gaalnimana adoon addoonku u qadaro haddana yacnii inuu yiraahdo waa inaad mu'min noqotaa sharcigina iimaan lagu faro tanaaqud waayna waana mushrikiinta kuwaas ayago oo waxay leeyihiin wax dhici kara waa wax iska hor imaanayaba waay naam in iimaanna laga dalbado allana shirki noo qadaro maogtahay qolada afaraad marka waxaa weyaan iyagu ahlu sunnadii weyaan sharcigii qadarkii labadaba waa sugayaan wax ka dhexeeya munaaqado ama mucaarado ka dhexeysaana ma jirta leeyihiin naam intaa wixii ka badanna kitaabka ibnulqayim baad u raadineysaa oo u raajiceysaa ayb araabicau الraabicatu masalada afartan iyo afaraad nisba eh, nacam masabat dahri waqtiga zamanka oo la caayo masaladan waxay tahay masabatu dahri zamanka oo la caayo marka tii hore waxaan ku sheegnay firaqu inay jaahiliyada kala qeyb qeybsadeen qola majuusi raacday qola mushrikiin raacday masaladan afartan iyo afaraad waxaa weya waa masabatu dahri zamanka oo la caayo ka qowlihim ay yidhaahdeen wamaa yuhlikunaa annaga na halaagi maayo ila dahru waqtiga unbaa na halaagaya zamanka halkaa marka malakulmoodkii ku beeninayaan laba qolo weeyaan marka dadka dahriga u nisbayso xawaadista dhacdooyinka dadka u nisbeeyo waqtiga iyo zamanku waa laba qolo qolo waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa adduhriya duhriyadu iyagu marka waxaa weeyaan waxay leeyihiin maba rumaysnaba wujuudka alla subxaana watacaala wax yar waayo kuwaas laakiin qolana waxa weya iyagoo wujuudka alla rumaysan jiritaanka alla waa jiritaanka alla subxaana watacaala way rumaysan yihiin qolo laakiin maxay sameynayaan jiritaanka allay rumaysan yihiin maca dalika waxay ku kacayaan iyagoo jiritaanka alla rumaysan ayay u nisbeynayaan xawaadi wax dhacdooyinka zamankay u nisbeynayaan mushrikiinta marka saasay ahayn mushriki alcarab jiritaanka alla iyagoo rumaysan ayay haddana dhacdooyinka zamanka u nisbayn jireen ayb dhacdooyinka iyo xawaadidta marka zamanka ama waktiga ayay markaa u nisbayn jireen taas weyaan marka midda uu tilmaamayo ayb alusi meeshaa isaga marka eh, marka u sharxayo waxa uu leeyahay eh, masaladan uu sharxayo eh, waqaaluu in hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxyaa wamaa yuhlikuna ila dahru waxay yidhaahdeen wax kale maahne tan waa nolosha adduunyada namuutu waa dhimanayna ay qaarkeen baa dhimanayo wanaxyaa waa noolaanaynaa qaarna way dhalanayaan waa un intaas wamaa yuhlikuna ila dahr unbaana na halaagaya waqtiga duulu zamaanka unbaa na halaagaya inay yacnii halaagidda ay waqtiga u nisbeeyaanna waxaa inkirid ay tahay malakulmowdkii ruuxda qibdoonaya in la inkiro amarka alla ku qaadayay iyo inay dhacdooyinka si mutlaqa ugu tiiriyaan zamanka taana waxaa keenaya jahliga ay kaga sugan yihiin in aajaashu ay muqadar tahay xag alla subxaana wa tacaala tan laftirkeeda dad baa ka qaatay islaamka sheegto oo qaarkood waxay leeyihiin alla addoonku waxaa weeyaan Eh, haddii la dilo kale cumrigiisu ha soo gaabtay alla uqadaray waxbaa kasoo gaabanaya walidalika culamada ahlisunna waxay ku daraan ictiqaadka kutubictiqaad eh, qaarkood waxay tilmaamaan addoonka la dilaa inuu u dhintay ajalkiisi iyo waqtigiisi saasay qabaan ahlu sunnada wax lasoo gaabiye ma aha soo ma garanin ee eh, qofka aaminsan waxaan in lasoo gaabay de mashiicada alle iyo qadarkii alle in laga xoog batay ayuu aaaminsanaanayaa maogtahay nam ashcaarta carabtana waa ku jiri jirtay marka aluusi wuxuu leeyay wa haa muctarifuuna biwujuudi illah carabtan waa ay qirsanaayeen alle jiritaankiisa oo aayada badanna way tilmaamayaan fahum hayru duhriyati duhriyadii waa ka duwan yihiin iyagu marka fa inahum maca isnaadihim alxawaaditha ila dahri iyagoo marka kuwaas duhriyada la yihaha dhacdooyinka dhacaya waxay u tiirin jireen waqtiga haddana laa yaquuluuna biwujuudihi jiritaanka allana ma rumaysnayn kuwa ayagu laakiin wax yar weyaan subxaanahu watacaala cama yaquuluuna culuwan kabiira wlkulu yaquulu biistiqlaali dahri bitaahiir waxay wadaagaan laakiin dhammaantood zamanka ayaa saameyn lebay leeyihin waqtiga ayaa wuxuu leeyahay saameyn waana layska reebay in la caayo zamanka oo muslim wuxuu soo saaray nabiga sal l slam inuu yihi laa yasubu aad laa yasuba axadukum dahra midkiin yaanu waqtiga caynin faina allaha huwa dahr maxaa yeelay allah ayaa ah midka waqtiga gedgediyo waqtiga ku tasarufo fa ina allaha huwa dahru magac alla oo dahri la iraa ma jiro taana waxaa ku tusayo qariinaa jirto sidaa loo leeyahay tawiil ma aha naskaa cadaynayo oo riwaayaha waxay leedahay fa ina allaha huwa dahru fa ana dahru uqalibu alleyla wanahaar habeenii maalinka anaa gedgediya o kamaa qaala sal l slam o kamaa qaala allahu tacaala ayb marka maadaama faana dahru uu yidhi dabadeedna uu sheegay inuu waqtiga ku tasarufo tasarufka loo soo qadaraa siyaaqu ku dhex jiraa tawiil marka ma antaxadiidka <clears throat> <clears throat> abu daauud waa kana falaa yaqul axadukum yaa khaybata dahri fainii ana dahru uqalibu leylahu wa nahaarahu <clears throat> habeenka maalinkiisa waqtiga maalinkiisa iyo habeenkiisa iyo maalinkiisaba anaa gedgediyo ayb marka waqtiga inaan la caynin marka arrintaa macnaheedu waxay tahay buu yihi huwa alaatii bilxawaadidi dhacdooyinka zamanka dhexdiisa dhaco anaa la imaadou leeyahay alle marka haddaad zamanka caysaan axadka wax axadka sameeyey yani fa idaa sababtum dahra calaa anahu faacilun haddaad waqtiga caysaan ood u caysaan inuu waxaan isaga idinku riday darteed waqaca sabu cala allahi cayda allay ku dhacaysaa maxaa yeelay zamankan waxu abuuri karo ma laha alla weeyaan wax wax abuuraya sidaa darteed marka sidaa ha dhihinina marka waxaa la diidayaa in loo tiiriyo maxay in loo tiiriyo eh, dhacdooyinka in zamanka loo tiiriyo zamanku inuu waqtigu inuu taiir leeyahay loo tiiriyaa la diidaya taana marka ilahay waxuu ku tilmaamay wamaa lahum bidalika min cilmin arrinkaa wax cilmi oo ay uleeyihiin ma jiro ayuu yihi inhum ilaa yadunuun waa un iska malaynayaan wlmaqsuudu marka wuxuu yihi ujeedku waxaa weye ana man yaquulu biisnaadi alxawaadis ilaa gayri illahi qofka dhahayo dhacdooyinka waxaan alla loo tiiriya ka dahri kale falaysa lahu mustanadun caqliyun walaa naqliyun wax uu cuskado caqliga naqli midna ma haya bal huwa maxdu jahlin waa jahli barax tiran wa qaa'iluhu jaahilun fii ayi casrin kaana qofka sidaa dhahayana waa jaahil waqti allaale waqtigou doonaa joogo waliahli zamaanina buu yihi dadka waqtigeena joogo xadun waafirun dheef dhammaystiran bay ka leeyihiin min hada alictiqaadi albaili ictiqaadkan baailka ah oo dadku yacni inay u nisba lidalika ti waxyaaba badan marka imaamu shaafici raximah llah waatii uu yihi xadiidkii mudirnaa binawi kada xidig hebel baa loogu roobeeyey qofka hadduu yihaahdo muminun bilkowkab kaafirun bi alla uu yihi anu waa igu gaaloobay kowkabkana waa rumeeyey imaamu shaafici marka wuxuu yihi hadduu ictiqaadiyo xidigaas inuu taiir leeyahay roobka uu ku keeno waa gaalnimo abara kufri abara hadal saasoo kalea laga soo guuriya walidaalika taa marka waxay kutusaysaa inaan waxyaabaha dhacayaba aan loo tiirinin cid kale cidaan alla ahayn markii ay qoraxda madoobaatay dadku waxay ka ictiqaadiyeen waxay awal aqoon jir qof weyn markuu dhinto ama uu dhasho yaa qoraxdu ay madoobaataa saasay qabi jireen ictiqaadkaa nebiga waa suuliyey oo waxau yihi ina ashamsa walqamara aayataani ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illah laa yankasifaani limowti axadin wafii riwaayatin walaa lixayaatihi qof geeridii iyo noloshii qoraxda uma madoobaatee waa aayad alla uu abuuray wey calaamad alla qudradiisa lagu garto rabbi uu abuuray weeyaan soma garan marka waxyaabahaas marka waa waa nabigu wuxuu la yimid caqiida saxiixa in afcaasha yani xawaadista dhacaysa in alla loo tiiriyo subxaanahu watacaala da waa dhici kartaa marka dhacdooyinka qaar inuu alla asbaab u yeelay asbaabtaana marka ay ama dad yihiin ama ay wax noocaas oo kale yihiin laakiin asbaabtu waa ka ta asbaabtiioo joogto waa la waayi karaa shayga asbaabtii oo aan jirinna waa la heli karaa marka waxaa dhan marka ilaahay subxaana watacaala qadarkiisa unbuu ku jiraa dadka hadda zamankan joogo masaladan aada waxay ugu jiraan waxaa weeyaan jawigay cayaanay wax ka sheegaan maalan maalintan oo kale waa kulushahay waa roob badantahoo kale waxaa laga yaabaa marka waa la dhihi karaa maanta way maalin qoyaan badan maalinta waa maalin roob badan waxyaabahaas oo kale waa la dhihi karaa laakiin waxay leeyihiin marka waxaa weeyaan eh, waqtiga eh, jawigay u nisbeynayaan marka xumaanta jaw yacni jawigii bay marka nacayaan eh, roobkaas ama yacni waxaasay nacayaan markaasay waxay ku darayaan ashyaa waxay la imaanayaan hadallo cay ah hadallo cay ayay la imaanayaan cayna marka waxaa weya alla alla allay ku dhacaysaa marka waana khatar marka qofka inuu saa yeelo almas'alatu araabicatu walarbacuuna waxaa weeyaan masabatu dahri waqtiga oo la caayo ka qowlihim wamaa yuhlikuna ila dahr almas'alatu alkhamisatu walarbacuun masalada afartan iyo shanaad kufruhum binicami waxaa weeyaan idaafatu nicami illahi nicmooyinka alloo loo tiiriyo ilaa gayrihi alla waxaan ahayn loo tiiriyo ka qowlihi alla uu yidhi oo kale yacrifuuna nicmata allaahi nicmada allay garanayaan ay aqoonsanayaan uma markaa dabadeed yunkiruunahaa way inkirayaan markaa dabadeedna way inkirayaan jaahiliyada waxaa ka mid a nicmada alle iyagoo garanaya haddana inay cid kale u tiiriyaan oo cid kale u nisbeeyaan taasaa marka uu tilmaamay idaafatu nicam illahi ilaa gayrihi marka maxaa suuratsuura suuratu naxli oo la yihaha suuratu nicam nicmooyin fara badanna alla uu kusoo sheegay subxaana wa tacaala ayaa waxa uu yihi yacrifuuna nicmat allahi bay garanayaan uma yunkiruunaha way inkirayaan wa akharuhum lkaafiruun nicmooyin badan buu marka suuradda alle kusoo tiriyey subxaana wa tacala markaa dabadeed buu sidaa yiri qaar mufasiriinta kamida nicmada halkaa nebi maxamed baa loo jeedaa bay dhaheen sala allahu alayh waali wasalam macnaha waxaa weeye nebiga nicma nebigay garanayaan oo mucjizaadkay ku garanayaan haddana waa inkirayaan waana ku madax adeegeen labadaa waa lagu micnayaa wa akharuhum alkaafiruun badankoodna waa kuwa kaafiriin oo qulubtooda alla ka inkirayo ayb waayahay wa akharuhum alkaafiruun badankoodna waa gaalo nicmada allay ku gaaloobayaan cidaan allahin bay markaa u tiirinayaan waxaa kamid a ah nicmooyinka alla keyrkii ay u tiirinayaan roobkao kale ayb hada alxadiidi antum mudhinuun watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun roobka alla uu idin roobeynayana waxaad ka dhiganaysaan inaad beenisaano cid kale u tiirisaan macnaa xadiidkii muslim min xadiid ibni cabaasna wuxuu ahaa dadka ayaa la roobeeyey subax eh, xudaybiya nabiga soo salaad subax ku tukaday ayaa eh, fii ithri samaa ayuu wuxuu yidhi atadruuna maada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi ma garanaysaan caawa markaasay dhaheen allah warasuuluhu aclam markaasu wuxuu yidhi waxa uu yidhi abaa asbaxa alyawma maanta waxaa waa beriistay min cibaadii muminun bi kaafirun bilkowkab wa kaafirun bi muminun bilkowkab markaasuu wuxuu yihi qofkii yiraa mudirnaa bifadli illaahi allow anow i rumeeyey kowkabkana waa ku gaalooday amaa man qaala mudirnaa binaw-i kadaa qofkii yidhahdana fadaka muminun bilkowkab kaafirun bi sidaa aan marka u sheegnayna waxay tahay hadduu aamino xidigu inuu taahiir roobka uu kula yimaado inuu leeyahay waa gaalnima sida imaam shaafici uu leeyahay ayb carabtana madhabkooda macruuf bu ah arrintaa ku saabsan ee meeshan marka waxay ku macneeyaan ibnu jariir abari aayadan yacrifuuna nicmat allaahi wuxuu soo saaray can mujaahid inuu mujaahid yiri inkaaruhum iyaaha nicmada allay inkirayaan waxay tahay qowluhu ay dhahayaan warinaaha min aabaa-ina nicmadan aabbayaalkeen baan ka dhaxalnay maala ilaahay siiye cilmiba alla siiye beera alla siinaya oo kale markaas wuxuu le waxaan anagu aabayaalkeenan ka dhaxalnay qaar mufasiriinta kamid a ah waxay leeyihin waxaa soo gelayo inay qofka inuu yidhaahdo lowlaa jawdat lriyaaxi wa xadaaqat lmallaax ninka yacni doonta wado yacni khibradiisa iyo dabaysha oo wanaagsanayd haddaanay ahaa lahayn la halagna waaba halaagsami lahayn eed allihii badbaadiyey ma sheegayaan markaas waxay u tilmaamayaan asbaabtii unbay ku dhegan yihiin yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha ay kamid tahay gaalnimadana ad midna waa weyntaa diinta looga baxaa midna waa kufraanu nicam waxaa kaloo lasoo dhexgeliyaa meeshaas oo kale isagana qowluhum dadka ay leeyihiin lowlaa haadihi lkulayba eygan yarkaa oo guriga joogo oo guriga noo ilaaliya hadduunan jiri lahayn la atatna lusuus tuugadaan aan noo imaan lahayn tuugada waaba noo imaanayn waa ku badan dadka waxaas carabkooda marka waxaasi marka waxaa weeyaan min kamaali tawxiid ay nuqsaaminayaan ay dhibaato keenayaan walidaalika sheekh maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisa kitaabu tawxiid meelaha dambe uu kaga waramo tawxiidka mukamilaadkiisa yuu kusoo daraa ayb marka qofku eh, taasi marka waxaa weyaan jaahiliyadiibaa uu qofka ku shabahayaa zamankan hadda waxaad arkaysaa oo aada u badan baabuur buu qofka raacayaa masaafo meel dheer yacni meel waqti dheer loo soco jiraa waxyar buu ku goynayaa markaasu wuxuu leeyahay gaal gaal khatar waayuu leeyahay nacam baabuurkaanuu sameeyey haddii kan gaal hadduu ahaa lahayn annaga maa waqtigaan meeshaan ku tegi lahay ama wuxuu ku leeyahay yacni diyaaradou raacayaa markaasu wuxuu leeyahay gaal hadduu ahaa lahayn saan maa la heli lahay ku leeyahy rabbigii sakhirayo war diyaaradan dhulka ay degayso gaal ma laha mana abuurin hawadan ay ku soconayso ilaahay ma ab eh, ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala gaal ma abuurin eh, birtaa maskaxdan isaga laftirkiisa oo ku sameynaya allah abuuray subxaana wa tacaala waxaana gaalnimo uma khuduucdee muslimba waa sameyn karaa muslim gaal wixii ilaahay ku ilhaamiye unbaa sameynayo marka u alla ka hadlaya yani xoolaha iyo walkhayla walbigaala walxamiira litarkabuuha waziina wayakhluqu maa laa taclamuun doomaha iyo markuu ka hadlayo alla waxau yihi wamin aayaatihi aayaadka alla subxaana watacala waxaa kamid a ah, wamin aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaam in yasha yuskin iriixa fayadlalna rawaakida allah subxaana watacaala hadduu doono dabeeshuu celina doontu istaagi marka waxay noqonaysaa wax meesha iska qotomo badii dhex qotomo rawaakida calaa dahrihi haddii marka qofka inahaasoo dhan dabeeshaan iyo waxaan ilaahay subxaana watacaala waad ogtihiinoo marka jawigu ou aada iyo aada yani roob fara badan ama dabaylo fara badan markay dhacaan diyaaradaha waa la joojiyaa diyaaradihii waa la joojiyaa soo ma garan ama marka ninkii maskaxda badnaayo marka ood adigu nicmada u tiirinaysay marka ilaahay ha laga cabsado nicamka rabbi subxaana watacaala loo tiiriye laa axad ha u tiirin allah subxaana watacaala u tiiri isaga unbaa wax walbo ku sakiro maxaa yeele alla wuxuu yihi wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allaalood nicmo wax aada haysataan fa min allah alla xaggiisa idinkaga timid rabbi baa idin dhaqaalaynaya subxaanahu watacaala waxaa kamid a eh, aayaddii kaleo alla uu yidhi alam tarow ana allaha sakara lakum ma fi samaawaati wama fi lardi waasbaqa calaykum nicamahu daahirata wabaطinah wamin annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir dadkii marka siyaabahaasay kala yihiin marka idaafatu nicam illahi ilaa gayrihi dadka jaahiliyay kaga sugan yihiin fi lxaqiiqa ayb nacam almas'alatu alkhamisatu almas'alatu alkhamisatu walarbacuun idaafatu nicami illahi nicamka alloo loo tiiriye ilaa gayrihi alla geyrkii loo tiiriye ka qowlihi yacrifuuna nicmat allahi way garanayaan uma yunkiruunahaa way inkirayaan almas'alatu asaadisatu walarbacuun alkufru biaayaati illah aayaadka alloo lagu kufriyo alkufru biaayaati illahi weyaan aayaadka alloo lagu gaaloobo min masaa'il iljaahiliyay kamid tahay ayb oo jaahiliyada masaa-isheeda taasaa kamid o in aayaadka alla subxaana watacaala aayadihii alla uu soo dejiyo rusushiisa kusoo dejiye in lagu gaaloobo alla subxaana watacaala waxau yihi in aladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha laa tufataxu lahum abwaabu samaa kuwa aayaadkeenna ku gaaloobay oo iska weynaysiiyey looma furo samada albaabadeeda albaabaheeda waladiina kafaruu biaayaati illahi waliqaa'ihi ulaaika yaisuu isuu min raxmatii naxariisteyda way ka quusteen kuwa aayaadkeyga ku kufriyo qaala tacaala alla waxau yidhi fatu nacam ayb aayadda kaley ku iman doontaa taa iyadayb marka waxay kutusaysaa waxyaabahaas oo dhan marka nusuusta waxaa kamida buu yihi wamin anusuusi alusi wuxuu leeyahay wamin anusuusi maa yadulu calaa ana minhum man kana yunkiru bacd alaayaat nusuusta waxaa ku sugan qaarkeed kuwa aayaadka qaar inkiri jiray ayb oo min alaxzaabi man yunkiru bacdah kooxaha waxaa kamid a aayaadka alle qaarkood kuwa beeninayo kuwa inkirayo wa minhum man kaana mucridan canha wahaajiran lahaa nusuusta waxay sheegtay kalena nusuus kalena kuwa aayaadka alle ka jeestay ooba ka hijrooday oo dan aan u gelinba ayb walaa yakfaaka marka kaa qarsoomi maysa buu yihi ana min annaasi alyawma dadka maanta waxaa ka mida buu yihi man huwa adhaa wa amaru mima kaana caleyhi ahlu ljaahiliyati fi hada albaab baabkan kuwa jaahiliyadiiba uga daran oo gaalada zamankan joogta waxaad arkaysaa inay dhegeystaanba maba rabaanba aayaadka aniga wuxuu kuleeyahay diintan waxna ka sheegi maayo mana mana dhegeysanaya iga icraab in badan oo muslimiinta kamidana inuu dhageysto aayaadkii qur-aanka ee meel lagu haayo iyo maba rabo adduunkiisu kaga jiraa adaa sheegaya inay yani aayaadka alla subxaanah watacaala iyo axaadiidta rasuulka baahida aan u qabno way ka badan tahay baahida aan u qabno cuntada baahi markay qabataba waa baxaya cuntadiibau doonanaya nacam cuntadiisi waa soo shaqeynaya aayaad inuu fahmo baahi inuu u qabo xataa ma dare ma dareensiinayo kaasoo kale marka khatar wey almas'alaة الsaabicatu walarbacuun masalada afartan iyo toddobaad jaxdu bacdihaa aayaadka qaarkood diid la diido weyaan aayaadkii kulli lama diida qaar baa la diiday jaxdu bacdihaa qaarkood in la diido ayb ah, masalo kaleo marka u ka dhigay nacam taa iyadana oo jaxdu bacdi aayaati illaahi tabaaraka wa taas marka iyada eh, qowluhu tacaala fatu'minuuna bibacdi lkitaabi watakfuruuna bibacdin yacalla u ku yidhi ma waxaad rumaynaysaan kitaabka qaarkii qaarnama ku gaaloobeysaan famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati dunya yahuudda waxay samayn jireen dagaal baa madiine ka dhici jiray ayagu waxay la kala safnaayeen aws iyo khasraj waxaa dhacaysa marka ninkan yahuudiga ah marka uu arko ninka la ku diinta ah alla wuxuu faray inayna horta dhiig iska daadinin waid akhadnaa mihaaqakum laa tasfikuuna dimaa'akum baa layidhi walaa tukhrijuuna anfusakum min diyaarikum waxaa kaloo layidhi guryahan laiska saarinina tii marka waxay sameynayaan marka sidaa la yidhi waa isdilayaan midba midka kaleu dhiiggiisa banaysanaya labada kooxay la kala safayn aws iyo khasraj ee hadhow marka dagaalku marka waxoogaa yaro qaboobo oo kale diintooda waxaa ka mid ahayd nin ayaga ku diinoo maxbuusa marka uu arko inuu soo fakiyo waa fakinaya marka waa u sacinayo lacag buu ku bixinayo si uu usoo badbaadiyo oo ninkan maxbuuska la qafaashay oo uga soo bixiyo xabsiga iyo yacni tan marka diintooda ay ka tahay inuu soo badbaadiyo inuunan dhiigga ka daadininna diintooday ka mid tahay marka maxay sameeyeen dhiiggii bay ka daadinayaanoo taa waa khilaafeen oo yacni in qofkan aslanba in dhiig qof ayaga ku diina inay dhiiggiisa banaystaan waa laga reebay arrintaa iyadaa waa diideen waa waa dhex galeen oo way banaysteen inay badbaadiyaan fakul alasra diinkoodu kamid ahaa maxaabiista inay yani iyaga ku diinta inay fakiyaan taa waa sameynayeen markaasa waxaa la yidhi afatu'minuuna bibacdi lkitaabi watakfuruuna bibacdin aayaadka ilaahay qaar ma ku gaaloobeysaan gaaloobidda la sheegaa waa maxay waa dhiigga ay iska daadinayaan taana yani maxaa yeele kufrigu dee iimaanku iimaanku waxaa weyaan acmaashu iimaankay ka mid tahay acmaashu iimaanka ayay kamid tahay haddii marka iimaanku camalku uu iimaan noqday de waxaa weeyaan ka tegistiisuna kufri bay noqonaysaa nacam camalkii laakiin kufriga kale oo kufrun duuna kufrin iyo kufrun akbar labadaas u kala qeybsamaya marka adba tii ay tahay bay marka gelaysaa ummaddan marka jaahiliyadii qaar badan baa marka shabahay oo maxay ka dhinacay ka shabaheen waxay ka shabahayaan diintii qeybna waa looga dhaqmay qeybna ma looga dhaqmayo bal qaybo badan oo waaweyn baan looga dhaqmaynin oo marka la yidhaahdo war diinka ilaahi aan isku xukunno xuduudii iyo axkaamtii shareecada hala dabaqo maya maya lagule taa muran iyo dood baa laga keenaya markaasu qofku wuxuu kuleeyahay anagu islaam baan nahayna waa ku dhahayaayo maxaa yeelay islaamku waa ku dhalanna waanu ku guursanaa nikaaxii marka wuxuu rabaa inuu islaamka ka qaato salaadii inuu tukado islaamka uu ka qaato niman wadaadaha marka waxay kuleeyihiinba iyagu diin sheeganayo yaa waxay ku dhahayaan war dadkan ilaahay xukunka alla eyrkii wax eh, ilaahay eyrkiis nimankan wax ku xukumaayo diinta dhinacay bay uga dhaqmaan be oo dhinacay uga dhaqmaan maxay tahay waxay kuleeyihin in la tukado waa ogolyihiin dugsiyada qur-aanka waa ogolyihiin in la furo wahaakada waxyaabahaas oo dhan somakas marka waxay ka dhigayaan marka bade waayahay taas ma wanaagsan tahay midda la diidaya taa laftirkeeda soo maaha oo qofkii yani inuu qeybna diinkii uu ka qaato u yidhaha salaadii waa la tukanaa zakadiina waa la dhiibayaa iyadoo weliba hadda zakada laftirkeeda layskuba haystaba laftirkeeda nacam oo zakawaadka meelaha aada ku bixinaysaan iyo meesha zakada ku baxayso muslimiintii loo tilmaamayo iyagu aysan xor u ahayn xataa xajkiina waa aadi kartaan bisha ramadaanna waa soomi kartaan nikaaxa iyo dalaaqa iyona waa axkaam waxaas o dhan axkaam madaniya la yidhaha axkaamta madaniga in badan waa idiin ogolnahay waa ogolnahay ama axwaalu shaksiya waxaa la yidhaha waxyaabaha qofka un ku saabsan amaa yacni mucaamalada dadka dhexmarayso dadku markay doodaan oo ay wax isku qabsadaan meesha loo laabanaayo iyo xuduudda iyo <clears throat> siyaasada sharciga iyo in sharciga laga qaato waa la diiday afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdin weyaan marka marka waxba ku anfici maysa inaad tiraa diinta waa ku dhalanayo waana ku qabnaayo waana tukanaa inaga oo <clears throat> saasaan yeelnaa waayahay maxaa kan kale u diidan tahay soo yuhuudi ma noqonay sidoo kale marka la yidhi maxaabiistana waa badbaadinaynaa dhiigoodana waa banaysanaynaa mar maxaa isdhaantaa labadaas marmarka masalada marka watakfuruuna bibacdin marka culamada waxay u daliishadaan aayadan qofka camal ou ka tegay waa cadam ee cadamu liimaankaas laakiin de iimaanku asal farac buu leeyahay kufrigu waxaa midna asluliimaanu wuxuu ku yahay uu ku yahay did midna kufriga nooc kamidana wuxuu did ku yahay farculiimaan hadba marka kii hadba marka mid buu gelayaa kaasi nacam marka sidaa ogo maxaa yeele iimaanka asli farc buu leeyahay ah, ayb jaxdu ah, almas'alatu asaabicatu walrbacuun jaxdu bacdihaa aayaadka qaarkood oo la diido weyaan نعم طيب المسألة الثامنة والخمسون مسألة كنتني يسد المسألة الثامنة والأربعون جهو... نعم qowluhum ay leeyihiin weeyaan maa anzala allahu calaa basharin min shay maa anzala allahu alla ma soo dejinin calaa basharin bashar kuma soo dejinin min shayin waxba alla kuma soo dejinin ilaahay subxaanahu wa tacaala bashar waxba kuma soo dejinin qowlka ay sidaa dhahayaan weeyaan ayb qowlkooda ay sidaa leeyihiin marka waa waa taasay marka waa waa beenin waa iyaduna waa masalo kaleo min masaa'il aljaahiliya ka mid a ah. sababta waxay tahay in la yidhaahdo allah subxaanahu watacaala eh, ma laha bilahi eh, dadka waa abuuray waxa uu u abuurayna amar iyo nahyi midna uma abuurin waa waa nuqsaan bay alla ku tahay subxaana watacaala ilaahi waa ka dhahay ayaxsabu linsaanu an yutraka suda insaankuma wuxuu malaynayaa in looga tegaayo daacic isagoo iska ah muhmal oo aan waxshaqo waxshaqaa aan loo dirin maya weeyaano insaanku waa la amraya waana laga reebayaa waxbaa laga reebaya amarkaas iyo nahyigaasaana cibaadadii ah oo alle loogu dhawaanaya amarkana in la sameeya alle loogu dhawaadaa nahyigana in laga fogaada alle loogu dhawaadaa wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun haddaba marka haddii ilaahay subxaanahu watacaala dadka amar iyo nahyi ou u abuuray waxna inay ka dheeraadaan waxna ay sameeyaan diyaa u caddayn haddana la yihaa uma caddayninna waa kasii darantahay maa inta amray oo takliif inta yacnii amar siiyey waxna wax faray waxna ka reebay ayaanu u caddaynin nuqsaan weyaan iyadoo laftirkeeda aakhirana waa ku cadaabayaa weliba oo wixii iyaga ka dhah wax ka dhasha ayaa cadaab buu keenayaa waxaaso dhan marka waxaa weya waa jaahiliye weyaan marka waatay yuhuuddu yihaahdeen nabi muuse ka gadaana ilahay waxba bashar kuma soo dejinin wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi id qaaluu maa anzala allahu calaa basharin min shay hay bashar ilahay waxba kuma soo dejinin bay dhahay markaasa alla wuxuu yihi qul man anzla alkitaaba aladii jaaa bihi muusa kitaabkii muuse uu la yimid yaa soo dejiyena nuuran wahuda linnaasi tajcaluunahu qaraatiisa tubduunaha watukfuuna kaiira yahuudu marka sidaa bay yihahden macnuhuna marka risaalaadka alla dhammaan inay inkiraan weeyaan waxyigan dhammaantiina ay inkiraan taana waxaa ku xambaaray wax kale maana xaasidnimo ay nebi maxamed xasdaayeen mahemay ilaahay bashar waxba kuma soo dejin nebigaysan u ogolayn dadka xaasidiintana da-in waxaas oo kale isticmaalaan yahuudda waxay ku yidhaahdeen nebigay xasdayaan markaas waxay leeyihiin bashar ilaahay waxba kuma soo dejinin ta nebigay diidayaan marka risaalada nebigay diidayaan ayb markaas alla wuxuu yihi qul man anzla alkitaaba aladii jaa bihi muusa kitaabkii muuse lagu soo dejiyey yaa la yimid yaa soo dejiyey ayb marka maxaa uleedihiin maa anzla allahu calaa basharin min shay marka sow tanaaqud maaha marka inaad tirahdaan muuse sow bashar ma aha kitaab laguma soo dejinin marka maxamed maxaa uleeyihiin marka marka maxamed la joogana bashar waxba laguma soo dejinin muuse marka la joogana bashar baa wax lagu soo dejiyey taa marka soo tanaaqud ma noqonaysa marka ayb waxaasoo dhan marka waxaa weya xasad baa ku xambaaray marka xasadka balferi dadkiisa waxa ay ku sameynayaan sidaasoo kale jahmiyadu iyaguna waa marka ay leeyihiin qur-aanku ilaahay agtiisa kama imaanin iyo muctasilada iyo markay leeyihiin oo xaggee ka yimid hawadaasaa lagu abuuray waa tanoo kale lamid tahay nacam oo jaahiliyada iyadaa marka dad fara badan ayaa ku dhaqmo waayahay nacam almas'alatu taasicatu walarbacuun masalada afartan iyo sagaalaad qowluhum weeyaan fi lqur'aani ay leeyihiin qur-aanka in haadaa ay maa haadaakan ma ahan ilaa qawlulbashari bashar warkiis u mooyaan qur-aankii ay og yihiin hadal bashar inuunan ahayn sababtoo ah iyagaaba lagu xujeeyey waxaa la yidhi qur-aankan oo kale la imaado keena ayaa la yidhi waa keeni waayeen oo haddii marka qur-aanku uu yahay min kalaami lbashar haddii uu yahay iyagaa keeni lahaa soo maha iyagii baa keeni lahaa jin iyo insi u kaalmaysta la yidhi waa keeni waayeen haddana waxay leeyihin nebi maxamed baa samaystay mar waxay leeyihin nin cajami ah buu ka bartaa bay leeyihin sida nin cajami carabigan looga baran karaa walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahada lisaanu carabiyun mubiin marka mushkilada haysatay kamid tahay soo fa qowluhum ay yihaahdeen oo kale fi qur qur-aankaay ka yihaahdeen in haadaa ay maa haadaa kan ma ahan ilaa qowlulbashari qof warkiis un weyaan qof warkiis weeyaan waana keeni waayeen waa la iman waayeen taa marka inay yani waxay kamid tahay jaahiliyadeeda dad badan baa marka saas oo kale yidhaahdo baxaabo waa ka dhahaya qofkii sheegto qur-aankan kalaamullahi inuunan ahayn saas oo kale hadalkii ahaa waa tou dhahayey waa qof marka usleeyihi saqar aayadaha waa tou sheegayay marka in hada ilaa qowlu lbashar waliid ibnu lmugiire ayuu marka shabahayaa qofkii yihaahdo sidaas dad badanoo ummadan kamidana way dheheen taas oo kale wabilahi towfiiq wsala allah waslam calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasabi